bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين والصlaة والسلام عlى أشرف الأنbiyاءi والmرسلين نبيina mحamd وعlى آlه وصaحبه وسلم تسليما كثيirا اللهma علمna ma ينfعna وانfعna bma علمتna اللهma إna نسألka الفقه في الدين رb اشhرح lii صدري وysر lii أmrي وxlل cقدة min لساني يfqه qwlي waxaan kusoo jiray kitaab الlaqيط wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala faslun fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa fi ma yatacallaqu biriqi اlaqiiqi wa xuriyatihi wa istilxaaqi yani wixii ku saabsan ilmihii yaraa ee la tuuray ee la helay addoonnimadiisa iyo xorriyaddiisii in lais haleeshiiyo wuxuu ihi idaa lam yuqira haddaanu qirin allaqiiqu ilmihii la helay biriqin addoonnimo fa huwa asagu xurun xor weeye ilaa an yuqiima inuu ooga mooyaane axadun ruux bayinatan markhaati biriqii addoonnimadiisa caddaynaysa wain aqara haddii uu u qiro laqiidkii bihi addoonnimadii hadduu u qiro lishaksin ruux fasadaqahu dabeetana ruuxii uu qiray uu u rumeeyo qubila waa la aqbalayaa in lam yasbiq hadduusan hormarin iqraarun qiraal bixuriyatin xornimo uu qiray wuxuu ku yidhi laqiidkii la helay haddaanu addoonnimo qirin oo uusan dhihin ruuxaasaan addoon u ahay xor buu noqonayaa waa markuu qaan gaadho dabcan qiraalka ilmaha markuu yar yahay cibro ma leh ee waa markuu qaan gaadho haddii uusan qofna addoonnimo u qirin markaa xor buu noqonayaa maxaa yeelay dadka waxaa haalib ahoo u badan xornimo ibnulmundirna masalada ijmaac ayuu soo guuriyey laakiin waa haddii wax markhaati ah aan la helin oo caddaynaya addoonnimadiisa haddii markhaati aan la helin weeyaan haddaba haddii markhaati la helo bayino markaa eh, tilmaamaysa inuu addoon yahay marka addoonnimaa lagu xukminayaa haddii uu laqiidkii asaga laftiisu uu qiro inuu addoon yahay oo uu ruux kale addoon u yahay kaa kalena uu u rumeeyo o dhaho waa runtii markaa qiraalkaas waa la aqbalayaa buu ku yidhi haddii uusan ka horreynin qiraal kale oo laqiidkan uu qiray inuu xor yahay hadduusan horay u qirin inuu xor yahay qiraalkan uu qiray inuu addoon yahay waa la aqbalaya haddiise horay uu u qiray in uu xor yahay dibna uu ka qiro inuu addoon yahay lama yeelayo waxa weeye hadalkiisa ayaa isburinaya midda kale axkaamtii axraarta ayuu markaa qaatay markii uu xornimada qiray marka awood u malaya inuu iska rido axkaamtaas idaa lam yuqira haddaanu qirin allaqiidu kii la helay biriqin addoonnimo fahuwa asagu xurun xor madax bannaan weeye ilaa an yuqiima inuu ooga mooyaane axadun qof bayinatan markhaati biriqii addoonnimadaysa wain aqara haddii uu u qiro bihi addoonnimadii lishaksin ruux kale oo fasadaqahu ruuxa kalena uu u rumeeyo qubila waa la aqbalayaa qiraalkaas in lam yasbiq hadduusan ka horraynin iqraarun qiraal uu qirayo bixuriyatin xornimo walmadhabu muctamadu waxaa weeye annahu shaniya laa yushtaradu inaan la shardinaynin allaa yasbiqa inuusan horaynin tasarufun tasaruf tasarufkaasoo yaktadii keenaya nufuuduhu fulitaankiisu uu keenayo xuriyatan xornimo uu keenayo wadalika miaalka beycin sida iibkii weebeeye wa nikaaxin iyo guurkii bal iskaba dhaafe yuqbal waa la aqbalaya iqraaruhu qiraalkiisa fii asli riqi addoonnimo asalkeedu qiray wa axkaamihi riqigaas addoonnimadaas axkaamteeda almustaqbilati almustaqbalati ee soo socotay lalmaadiyati axkaamtii addoonnimada ee tagtayse la qaadan mahayo almudirati ee dhibaato u keenaysa bikayri ruux kale fi labhari muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi mar hadii aan aqbalnay laqiidkii ilmihii la helay markii uu qaan gaadhay inuu addoonnimo uu qiro ruux kale oo aan shardi ku xidhnay inuusan horay u qirin xornimo sida muctamadka ah lama shardiyo in qiraalkaas uusan ka hormarin tasaruf keenaya fulitaankiisu xornimo ma dhahayno waxaa shardi ah markan uu qirayo inuu addoon yahay inuusan hore oola imaanin wax tasarufahoo fulitaankiisu uu keenayo xoriyo xornimo uu keenayo oo taa tusaalaheedu waa maxay iibka oo kale weeye ilan addoonku ooma madax bannaano inuu wax iibiyo ama wax soo iibsado marka la dhihi mahayo inuusan horay wax u iibinin baa shardi ah nikaaxii baa la mid ah inuusan horay wax u mehersanin ama uusan qof kale uusan u meherinin inantiisa maalan waxyaabaha noocaasee u baahan idanka sayidka inuusan la imaanin la dhihi mahayo bal ee waa la aqbalayaa qiraalkiisii aslu riq addoonnimo asalkeedu qiray waa la aqbalayaa sidoo kale axkaamtii addoonnimada ee soo socota ee mustaqbalka ahayd ayaa ku dareereysa oo ku soconaysa laakiin wixii tegey lagu dabaqi mahayo axkaamtii addoonnimada gaar ahaan mucaamalaadkiisii dadka kale uu la macaamilay ee haddii aan hadda burinno oo ka daba tagno dadkii kale ay dhibaato u keenayso maalan hadduu dad kale la macaamilo oo wax ka iibsaday ama wax ka iibiyey la dhihi maayo mucaamalaadkaasoo dhan waa ka kac maadaama uu addoon qofkan markaa uu la macaamilayay hadduu maalan inantiisii meheriye la dhihi maayo waa burayaa haddii uu gabadh uu mehersaday la dhihi maayo nikaaxaasi waa buraya wahaakada laga daba tegi maayo axkaamtii horey u tagtay walidalika mualifku asagoo taa ka tafriicinaya wuxuu yidhi lazimahu hadduu ku laazimo daynun dayn haddaba hadday ku laasimto oo fa aqara markaa uu qiro biriqin addoonnimo wa fii yadihi walxaal fii yadihi gacantiisa uu ku jiro maalun maal qudiya minhu maalkaa ama xoolaha uu gacanta ku hayo ayaa dayntii lagu lahaa laga bixinayaa masaladan waxay farac ka tahay qowlkii mualifku yihi lalmaadiyati almudirati bikayri yacnii axkaamtii addoonnimada ee tagtay yacnii lagu dabaqi mahayo mucaamalaadkiisii tasarufaadkiisii tegey ee dadka kale dhibaatada u keenayay lagu dabaqi mahayo addoonnimadii marka haddaan taa ku soconno adharka ah haduu qof maalan dayn ku lahaa markaa uu qiray addoonnimada isla markaana gacanta uu ku hayo xoolo isla xoolaha uu gacanta ku hayo ayaa dayntaa laga bixinayaa wixii soo hadhana kii uu u qiray inuu addoon u yahay sayidkiisa noqday ayaa qaadanaya laakiin la dhihi maayo xoolahan uu gacanta ku hayo mar hadduu qiray inuu addoon yahay sayidkiisaa iskale oo waxaa weeye laga bixin maayo la dhihi maayo marka masalada waxay farac ka tahay halkaa uu yihi mualifku lalmaadiyati macnaha tasarufaadkii tegey ee almudirati bikayrihi dadka kale dhibayey qiraalkiisana addoonnimada uu qiray waxa weeye lagu aqbali mahayo oo lagu socodsiin mahayo waaya maxaa yeelay laa darar walaa diraar waa inuusan qiraalkan uusan dhib u keenin dadkii kale ee waxa wey kula macaamilay calaa asaas inuu xor yahay ilan dadkan maynaysan ogeyn xilligaas inuu addoon yahay addoonnimadiisana markaa muusan caddaysanin dib buu ka caddaystay wlmadhabu muctamadu waxa weeye anahu shani laa yushtarad in an ystardin alla yasbiq inuusan ka hormarin qiraalkan addoonnimada uu qiray tasarufun tasaruf tasarufkaasoo yaqtadii keensanaya nufuuduhu fulitaankiisa uu keensanayo xuriyatan xornima wadalika mitaalka beycin iibkii weeye wa nikaaxi nikaaxi weeye bal iskaba dhaafe yuqbal waa la aqbalaya qiraaruhu qiraalkiisa fii asli riqi addoonnimo asalkeed uu qiray wa axkaamihi axkaamtii addoonnimada almustaqbalati ee soo socotay ila almaadiyati tii tagtayse lagu aqbali mahayo almudirati ee dhibaatada u keenaysay bihayri cid kale ama dad kale fi adhari muctamad haddaan qabano falow lazimhu haddaba haduu ku waajibo daynu dayn hadday ku waajibto oo fa aqara markaa uu qiro biriqin addoonnimo wa fii yadihi iyadoo gacantiisa ay ku jiraan maalun xoole ay ku jiraan qudiya minhu xoolahaasa laga bixinaya deyntii walow idacaa haddii uu sheegto riqahu addoonnimadiisa man qof hadduu sheegto laysa fii yadihi gacantiisa uusan ku jirin bilaa bayinatin markhaati la-aanna uu ku sheegto qofkaas inuu addoonkiisii yahay lam yuqbal la aqbali mahayo wakada waxaa la mida in idacaahu haddii uu sheegto almultaqidu kii waxa weeye soo qaatay fi adhari muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi haddii uu addoonnimadii laqiidka uu sheegto qof aan gacanta ku haynin qof kale oo kii soo qaatay aan ahayn ayaa sheegtay inuu adoon u yahay markhaatina ma keenin taa laga aqbali mahayo hadduusan markhaati keenin jasman khilaaf la'aan sababtoo ah dee waa dacwa sheegasho maxdiga weeyaanoo waxa weeye wax markhaatiya caddayntoona uusan u keenin nasabka laakiin markhaati laga dalbi maayo sidanoo imaan doonta maxaa sharcigu jecel yahay had jeer nasabka in la sugo laakiin addoonnimada sharcigu ma milicsanayo oo ma danaynayo kii hayey ee gacanta ku hayey ee soo helay ilmahan haddii uu sheegtana waa uun la mid oo dhaho waa addoonkaygii markhaatina uusan keenin maxaa yeelay asna laga aqbali mahayo la dhihi mahayo waa addoonkiisii maxaa yeele asal ah xorriyadda marka xorriyaddaas lagu zuulin mahaye bimujaradi dacwa sheegasho un asal dadka u ah xornimo mataa istacbadtum nnaas waqad waladatum ummahaatuhum axraaran waa ka gusayd cumar yidhi dadka goormaad addoonsateen hooyooyinkood soo dhaleen ayagoo oo axraar ah oo xor ah walow daca hadduu sheegto riqahu laqiidkii waxa weeye addoonnimadiisii man qof laysa fii aan gacanta ku haynin bilaa bayinatin markhaati la uu ku sheegto lam yuqbal laga yeeli mahayo laga aqbali mahayo wakada waxaa taa ah in iddacaahu hadduu sheegto addoonnimadii almultaqidu kii soo qaatay baa yidhi ilmahanan soo qaatay bannaankaa ka helay waaba addoonkaygiibuu yidhi laga yeeli mahayo taas filabhari muctamad haddaan qaban hadduusan markhaati keenin wey walow ra'aynaa haddii aan aragno sagiiran ilmo yaroo mumayizan wax kala soocayo wax kala garanaya aw amase hayrahu hayra mumayizin waba kale aan waxba kala garanaynin oo fii yadi man qof gacantii ku jira yastariquhu addoonsanaya oo walam yucraf aan la garanaynin istinaaduhaa gacantaasi inay cuskanayso ila aliltiqaadi qaadasho uu soo qaatay xukima lahu waxaa loo xukminayaa markaa kaa waxa weeye ilmaha yarkaa addoonsanaya biriqi addoonnimo inuu addoon yaha loo xukminayaa fain balaga haddaba hadduu ilmihii yaraa qaan gaadho oo waqaala uu dhaho ana anigu xorun xor baan ahay lam yuqbal la aqbali mahayo qowluhu qowlkiisa fil asaxi muctamad haddaan qabanno ilaa bibayinatin markhaati inuu keena mooyaane wuxuu ku hadii haddii aan aragno ilmo yar oo qof kale gacantii ku jira oo uu addoonsanayo ama ilmahaasi ha noqdo mumayiz xadu tamyiiz ha gaadho toddoba jir iyo wixii ka sii badan oo maalan waa ilmo waxa weeye wax kala garanaya oo mumayiza ah. ama xadu tamyiiz uusan gaadhin waa ilmo yar ilmaha yarkaa ah ee la addoonsanayo kii gacanta ku hayan uu addoonsanayo haddii aan aragno isla markaa aanaan garanaynin waxa weeye gacantan uu ku hayo inay iltiqaad cuskanayso oo uu soo helay ilmahan haddaynaan ogeyn oyna taa hubin markaa addoonnimaan uxukminaynaa marba hadduu addoonsanayo addoonnimadiisa waan u daynaynaa dacwadaa uu sheeganayo ayaan ugu xukminaynaa maxaan saa ugu xukminay camala biاlyadi wاtasarufi bilaa mucaarid yacni gacantaa uu ku hayo ee tasarufkaa uu ku tasarufayo oo ayaan ugu xukminaynaa bilaa mucaarid wax arrintaa diidaya hadduusan jirin oo ka hor imaanaya dabcan uu ka duwan yahay zamankii mualifka zamankaas addoomaha badnaa waa la kala iibsan jiray jihaad baa jiray gaalada waxaa weeye laga soo qabsan jiray dad lasoo qafaasho gaala oo la jiray addoommadu waxay lahaayeen saylad lagu kala iibiyo sida xoolaha lagu kala iibsado suuqu nakhaasiin baa la jiray laakiin zaminkeenan dee addoonnimo ma jirto haddaan aragn ma la addoonsanayo waan ka qabanaynaa ninka addoonsanaya waxa weeye xaqdarre ayuu ku addoonsanayaa daalin buu noqonaya midda kale zamankan hadda la joogo mucaahadaad dawliyaa jira oo lagu joojiyey addoonsiga marka waxaa loo arkaa jariima yucaaqibu calayha alqanuun qofkii lagu qabta waaba la ciqaabayaaba waa mawaaiiq dawli ahoo dowladuhu wada saxeexeen markii mawaaiiqdaas la saxeexday ayay dowladihii ay addoommaha ka jireen sida sacuudi oo kale la fasaxay addoommaho dhan waa la fasaxay waa la xoreeyey marka qofkii zamankan dhahaa waba addoon baa jiriy addoon baan hayaayo waxaa weeye laga yeeli maayo isagaaba la maxkamadeynba isagaaba la maxkamadeyn marka la socda ilaa inaan jihaad helno o dee jihaadku noo soo laabto islaamkii cizigiisu soo laabto gaalada wax laga soo qabsado de tartiibka lagu soo socdo mooyaan waaya haddaba ilmaha yarka ah ee kaa uu addoonsanaya hadduu dhaho waa yaani addoonkayga waan ka yeelinaa baan idhi haddii ilmihii uu qaan gaadho dabeetana uu dhaho xor baan ahay ninkan waxaa weeye gardarro iyo dulmi ugu addoonsanayey qowlkiisa la aqbali mahayo sida muctamadka ah intuu yar yahayna dabcan laga aqbali mahayo maxaa yeele markuu yar yahay dee qowlkiisu muctabarba ma aha oo markuu qaan gaadhay maxaan oga yeeli waxa lenaha markhaati keen inaad xorta markhaati keen maxaa yeele markii uu yaraabaan u xukminay qofkii gacanta ku hayay inuu addoon u yahay marka xorriyaddaas bilaash ku zuulin maynee xujo ayaan ka rabnaa asna waxaa u bannaan inuu sayidkiisa dhaariyo oo dhaho ii dhaaro inaan addoon kuu ahay oo adna ku dhaaro u dhihi karaa walow ra'aynaa haddaan aragno sahiiran ilma yaro mumayisan wax kala garanaya oo sahiirahu hayra mumayisan waxba kala garanayn oo fii yaddi man qofka gacanta ku jira yastariiqu addoonsanaya walam yucraf aan la ogeyn istinaaduha gacantaasi inay cuskanayso ila iltiqaadi qaadasho xukima lahu waa loo xukminaya biriqi addoonnimo fain balga haddaba hadduu qaan gaadho waqaalow dho ana anugu xurun xorma baan ahay lam yuqbal qowlu qowlkiisa la aqbali maayo fi lasaxi muctamad haddaan qaban ilaa bibayinati markhaati inuu keeno mooyaane waman qofkii aqaama oogaa bayinatan markhaati biriqihi qof adoonnimadii cumila biha markhaatiga waa lagu camalfalaya wayushradu waxaase la shardiya an tatacarada inay u bambaxdo bayinadaas albayinatu markhaatiga inuu bambaxo lisabab اlmilki milkiga sababtiisa fii qowlin qowl bad wuxuu leeyahy maya ee eh, yakfi waxaabaa ku filan muطlaqu اlmilki milkiga kiisa la iطlaaqa wuxuu qof baa qof kale sheegtay inuu addoon u yahay oo waa addoonkaygii buu markhaatina wuu u keenay aqaama bayinata markhaati caddaynaya shaahidayn laba shaahidayn oo keenay inuu addoon u yahay markhaatigaa waa lagu camalfalayaa laakiin waxaa la rabaa oo shardi ah in markhaatigaasi uu caddeeyo sababta uu qofkan ku milkiyey qofkan kale waxaa la leeyahay yani marka uu addoon u noqday seebuu addoon uu noqday bal caddeeya miyuu dhaxlay asagoo addoona miyuu soo iibsaday isagoo addoona miyaa loo hibeeyey isagoo addoona bal hadda caddeeya sababta uu hee ku milkiyey qowl laga xoog badanya wuxuu leeyahy maya e muطlaqulmilki baa ku filan hadday dhahaan asagaa iska leh waa addoonkiisii inay u bambaxaan sababtii tafaasiisha shardi ma u leeyahay waman aqaama qofkii oga bayinata marhaati biriqihi qof kale addoonnimadii cumila biha waa lagu camal falaya wayushtarad waxaa la sardiya an tatacaarad albayinatu markhaatiga inay u banbaxo lisababi milki milkiga sababtiisa wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay yakfi waxaa ku fila muطlaqu lmilki milkiga kiisa la iطlaaqay walow istalxaqa hadduu ishaleeshiye allaqiita waa mafcuul muqadama walow istalxaqa hadduu ishaleeshiiyo oo nasabkiisa uu haleeshiiye allaqiita ilmihii lasoo tuuray ee uu helay xurun qof xor ah xorkaasoo muslimun muslima laxiqa waa haleelayaa oo wasaara wuxuu noqonayaa awlaa mid u mudan bitarbiyatihi xanaanayntiisa iyo rabaayantiisa wain istalxaqahu hadduu ishaleeshiiyo cabdun adoon laxiqa waa haleelaya wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahy maya ee yushradu waxaa la sardaya tasdiiqu sayidihi sayidkiisa in uu u rumeeyo wain istalxaqatu imra'atun haweeney hadday ishaleeshiisana lam yalxaqha ma haleelaya fi lasaxi muctamad haddaan qaban wuxuu yidhi nin xor ah oo lab ah oo muslim ah ayaa ilmo laqiid ahoo uu soo helay ama asagu ha soo helo ama qof kale ha soo helo almuhim laqiid ayaa wuxuu yihi laqiidkan anaa dhalay waa ilmahaygii nasabkiisii ayuu haleeshiiyey waa haleelaya haddii la helo shuruuddii nagu soo dhaaftay fii baab aliqraar waxaa ka mid ah shuruuddaas inuusan xisku beeninin waxaa weeye isla markaana sharcigu beeninin suuroobaysa inuu dhali karo inuu dhali karo inay suuroobayso isla markaa kan uu ishaleeshiyena uusan beeninin hadduu qaangaar yahay shuruuddi nagu so dhaftay bibaab اliqraar isla markaa markii uu nasabkiisa haleelo waxa weeye asaga uu mudnaanaya inuu tarbiyeeyo xataa hadduu qof kale soo helay qofkaa kale waa laga soo wareejinaya asaga ayaa lagu soo wareejinaya maadaama aabbihii uu yahay asagaa markaa rabaayadeenaya haddii uu addoon ishaleeshiiye laqiidkiina waa haleelayaa addoonkuna waa la midoo asna waa uu haleelayaa maxaa yeele xagga nasabka addoonku wuxuu kala mid yahay xorka maxaa yeelay isagu waxuu dhali karaa intuu islaan guursado waxuu dhali karaa waaya qowl baa wuxuu leeyahay maya e addoonka isagu wuxuu kaga duwan yahay xorka waxaa la shardiyaa sayidkiisa inuu u rumeeyo lakiin qowlkan waa qowl laga xoog badan yahay taasi haddaba waa nin raga ah haddii uu ishaleeshiyey ilmihii laqiidka ahaa kii la helay haddii haweeney ishaleeshiiso ka warran haddii adha haweeney ilmahan la soo helay anigaa dhalay ma laga yeelayaa maya ma haleelaya nasabkeeda oo hooyo u noqon mayso mujarad in ay sheegatay un lagu haleeshiin mahayo ayadoo waxaa leeyahay markhaati u keen waayahay sababtoo ah ayada markhaati baa u fudud inay keento dee yacani iyadu hadday dhashay dee haweenkii ka umuliyey iyo dadkii ogaa markay dhalaysay ayay markhaati u keeni kartaa lakiin ninka ragga ah waxaa laga yaba inay markhaatigu ku adkaato dila markhaati keen inuu ilmaha dhalay waxaa laga yaba inu taasi ku adkaato ayada laakiin way keeni karta wuxuu idhi aw inaani aw istalxaqa laqiita ilmihii lasoo helay ayaa waxaa ishaleeshiyey inaani laba qof lam yuqadam lama horraysiinayo muslimun qof muslimah wa xurun iyo xor calaa dimiyin dimi laga horraysiin mahayo gaalkii wa cabdin iyo addoonkii fain lam takun bayinatu markhaati hadduusan jirin curida waxaa loo bandhigi doonaa ilmihii cala alqaa'ifi ninkii isriiqaanka ahaa oo fayalxaqu wuxuu haleelayaa markaa man qofkii alxaqahu bihi uu haleeshiiyo fain lam yakun qaa'ifun isriiqaanba hadduusan jirin aw mase taxayara u wareero ama mase nafaahu uu ka nafiyo canhumaa labadoodiibuu ka nafiyo dho labadanba mayna dhalin ama mase alxaqa uu haleeshiyo ilmihii labadooda u haleeshiiyo umira waxaa la farayaa bilintisaabi inuu abtirsado bilintisaabi inuu ku abtirsado bacda buluuqi markuu qaangaadho kadib ilaa man qof ku abtirsado yamiilu abcuhu dabeecaddiisa ay u iilanaysa ileyhi xaggiisa oo minhumaa labadoodaa ka mid ah hadday wada ogaan bayinatayni laba markhaati mutacaaradatayn oo iska hor imanaya saqadataa way isla dhacayaan fi ladhari muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi laba nin ayaa wada sheegatay laqiidkii ilmihii la soo helay ayay laba nin wada sheegteen oo mid walba xuli anaa dhalay iyo anaa dhalay mid kastana ahal buu yahay in uu markaa dhali karo oo uu uu dhali karaa wuxuu ku yidhi horta hadday muslim iyo gaal yihiin la kala horraysiin maayo ina muslimkaa ka ooleysan gaalka sidoo kale hadday xor iyo addoon kala yihiin xor iyo addoon la dhihi maayo xorkaa ka mudan addoonka maxaa yeelay waxa weeye mid kasta ahal buu u yahay inuu wax dhalo waxaa laga hadlaya hadda waa dhalmo gaalkii iyo muslimka dhalmadii way u siman yihiin addoonkii iyo xorkii dhalmadii way u siman yihiin marka taasi tarjiix noqon mayso xorriyaddii iyo islaamnimadii lagu kala rajix maayo haddaba maxaan ku kala rajaxaynaa markhaati hadduu midkood markhaati haysto kii markhaatiga haystaan u xukumaynaa hadduusan qofna markhaati haysanin marka ayada ah qaa'if baan u yeedhaynaa qaa'ifka waa nin isryaqaan ah oo qofka markii uu eego wejigiisa iyo waxa weeye xubnihiisa uu garanayo cidda dhashay ilaan laba qof oo isdhashay meelba iskaga egeyey markaa qofkaa qaa'ifka isriiqaanka ah qofkuu haleeshiye labadooda ayuu haleelayaa taasina waxay dhacday waktigii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam usaama bn zayd zayd bn thaabit inankiisii xibu rasuuli lahi sal slm wa bn xibi ayaa dadka qaar baa ka shakin jiray inuu dhalay sababtoo ah zayduna haabit nin cad oo carab u ahaa inankiisa usaamana nin madow buu hooyadii baa xabashiyad ahayd markaa waa laga shakin jiray ninkan cad iyo inankan madow isma dhalin taasna nabigay dhibi jirtay markii lagu dhega hadla nabig alay sl aad buu dhibi jirtay maxaa yaele usaame aad buu jeclaa zaydna dee waaba dabeetana maalin maalmaha ka labadooda wada jiifa oo mare ay dusha ka saaran tahay oo cagahooda muuqdaan ayaa nin qaaif oo la yidhahda mujaziz oo reer beni mudrij ah qabiilka reer beni mudrij oo lagu yaqaano kiyaafada ayaa soo galay cagahoodii buu arkay hadda ma yaqaano usaame iyo zayd maba yaqaano wax meesha jiifa xataa ma garanayo cid yihiin markaas intuu saa oga cagihii cadcaddaa iyo cagihii madmadoobaa ayaa wuxuu yihi ina hadihi alaqdaamu bacduha min bacd cagahani way isdhaleen buu ihi labada nin way isdhaleen waad fahat soo maa nabigu maqli alay slam nabigu u farxay fasura xata stanaara waj wejigiisa baa iftiima nabig ala slam asagoo faraxsan buu caaisha u galay markaasa wuxuu ihi mujazi mudliji maanta wuxuu ihi ma maqashay intuu usoo galay usaame iyo zayd oo wada jiifa oo cagahoodu ay muuqdaan oo madaxa ka dadan ayaa wuxuu ihi cagahan way isdhaleen bu ina hadi aqdaam bacdaha min bacd xadis bukhari muslim warinayaan marka halkaa waxaa laga qaatay qiyaafada inay xujo tahay masalada qiyaafada maanta waxaaba la mid oo culamada uga qiyaas qaateen oo ka sii xoog badan waxa la yidhaahdo d n a ga alximd nawowi ama albasma alwaraaiya waxa yidhahdo marka d n a ga haddii la baadho oo labadan qof inay isdhaleen uu muujiyo d n a gii nataa'ijtiisii waxa weeyaan taana waa lagu sugaya bale d n a ga ka adag oo waxa weeye ka sugan kiyaafada maxaa qiyafada waa qof ijtihaadaya waxaa laga yaba inu gafo lakin d n a ga waxaa la lahaa nisbada inuu saxya waxa weeye tisca wa tisciin faasila tisca wa tisciin waxa weya sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo sagaashan boqolkiiba macnaha kunkiiba sagaal ayaa saxa ah. hal baa laga yaaba inuu khalad noqdo marka nisbada khada ah waa aad bu yarta waaya haddaba ninka qaa'ifka ah haddii uu caddeeyo inay isdhaleen labadii nin mid ahaan hadduu haleeshiiyo kii uu haleeshiiyey ayaa la haleeshiinayaa haddii ninkii qaa'ifka ahaa la waayo ama uu wareero oo yani ninkuu haleeshiin laha garan waayo ama labadooda u ka nafyo dhaho labadoodaba mayna dhalin ama labadoodu haleeshiyo labadoodu way dhaleen inay labadooda dhalaan suuragal maaha labadooda in wada dhalaan suuragal maaha yacani ilmuhu hal qof muu ka guntumi karaa hal aabbo laakiin laba nin ma wada dhali karaan marka ayada ah waxaa inankii markuu qaan gaadho la fari doonaa inuu ku abtirsado midka uu xagga dabci ahaan u dhow yahay qalbigiisa u janjeero dabci ahaanna u dhow yahay ayaa leeyahay ku abtirso maxaa yeelay had ya jeer weladku aabbihii ayuu dhinacun ka shabahaa xagga dabciga qalbigu kala socdaa marka markuu qaan gaadha waxaan leeyahay labada nin midkii aad u dabeeca dhowdahay eed jeceshahay ku abtirso taasina waxay dhacday waktigii sayid cumar radi allahu tacala canhu laba nin ayaa nin wada sheegtay anaa dhalay anaa dhalay waxaa la garan waayey midkoodii aabba ah dabeetana sayid cumar baa wuxuu yihi radi allahu ittabic ayahumaa shi't midkaa doonto labadooda raac qisadaa waxaa wariyey bayhaqi bisanadin saxiix haddaba taasi waa taas haddii qaa'ifkii la helo ama uu garan waayo qaa'ifkii midkii dhalay haddii haddaba laba markhaati ay keenaan labadii mid kasta markhaati buu keenay inuu asagu dhalay labadii bayino waxay noqdeen laba bayinoo mutacaaridatayn oo isburinaya iska hor imaanaya markaa sidaa darteed way isla dhacayaan qaacidadu waxay taasi ahaanba haddii laba markhaati ama laba bayino laba qof oo muddaci muddaca caleyhi ama laba qof ay wax isla sheeganayan isku haystaan haddii mid kasta markhaati uu oogo waxay noqonayaan laba markhaati oo iska hor imaanaya mutacaaridtayn marka wa isla dhacayaan isla tuur wey labadii markhaati waaya maxay lagu camalfalika labada bayino wuxuu yihi aw inaani ow istalxaqahu laqiidkii waxaa ishaleeshiyey inaani laba qof lam yuqadam laga horraysiin maayo muslimun qof muslim ah xurun xor calaa dimiyin wacabdin gaal iyo adoontoon laga horraysiin maayo haddaba muslimka wuxuu unoqonayaa dimiga muslimka eh, laga horraysiin maayo dimigii xorkiina laga horraysiin maayo addoonkii fain lam takun bayinatun markhaati hadduusan jirin curida waxaa loo bandhigayaa ilmihii cala alqaa'ifi isryaqaankii fayalxaqu wuxuu haleelayaa man alxaqahu midkuu haleeshiiyo isryaqaankii bihi asaga fain lam yakun qaa'ifan isriyaqaan hadduusan jirin aw mase taxayara uu wareero aw mase nafaaha uu ka nafiyo nasabkiisa canhumaa labadoodiiba aw mase alxaqa u haleeshiye bihimaa labadoodii u haleeshiiyo umira waxaa la faraya bilintisaab inuu ka abtirsado bacda buluuqihi markuu qaangaadho kadib ilaa man yamiilu dabcu midka uu dabcigiisu u janjeedho ilayhi asaga minhum oo labadooda ka mid ah walow aqaamaa hadday labadoodii oogaan bayinatayni laba saqadata way isla dhacayaan fi adhari muctamad haddaan qabanno kitaabu ljacaala baadifadii ayuu kitaab yahay baadifadna waa la yidhaahdaa jacaalana waa la iska yidhahdaa maxaa yeelay baadifadun khaaskuma ah jacaaladu siday noo imaan doonto inta badan fuqahadu waxay ku miaaliyaan baadifadda laakiin khaaskuma ah jacaalada waxaa la yidhahdaa bifatxi اljiim jacaala wa bikasriha wa bidamiha waa mual jacaala iyo jicaala iyo jucaala inta waa la idhahdaa luqatan waxaa weeyaan ismu limaa yujcalu lilinsaani calaa shayin waa waxa qof lagu siinayo shaqo hadduu qabto waa mushqaayadii ayaa jacaala luq lagu yidhaahdaa sharcanna waxaa weeye iltizaamu ciwadin macluumin calaa camalin mucayanin ow majhuulin casura camaluh in qofkii uu waxaa weeye uu ballan qaado abaalgud la og yahay oo ku ballan qaado camal mucayan ah oo cayiman ama camal majhuuloon la garanayn isla markaa in la qabto ay culus tahay waaya kaasaa waxaa la idhaha jacaala tusaalihiis waxaa qof inuu dhaho man radda aabiqii falahu kada nin baa addoonkiisii ka lumay ama uu ka dhuuntay dabeetana wuxuu ihi qofkii addoonkayga ii soo celiyaa abaalgudkaasi ugu leeyahay abaalgudkiina wuu sheegayaa ama baadi baa ka luntay wuxuu ihi baadidaa qofkii soo celiyaa waxaasaan siinayaa wixiina uu cayimaya uu sheegaya kaasa waxaa la idhahdaa jacaala jacaaladu intaa keliya ma aha sidaan soo tilmaanay waxay noqon kartaa maalan camal macluuma ah, oo qofku wuxuu dhihi karaa qofkii gidaarkan ii dhisaa intaasaan siinayaa qofkii maradan ii tolaa abaal jaa-isadaasaan siinayaa qofkii shaqadaa ii qabtaa waxaasaan siinaya marka jacaaladu way ka caamsan tahay baadifaddii waxaa asal u ah qabla اlijmac khabarkii ama xadiidkii saxaabigii waxaa weeye faatixada ku tufay ninkii gaalka ahaa ee la qaniinay ee ka qaatay xayntii adhiga ahayd sidai ku sugnay saxiixaynka min xadiidi abi saciidin اkhudri radi allahu tacaala canhu marka ruqya tanoo kale waxay ahayd ruqya yani waxa weeye tufid qof ku tufay ayaa wuxuu ku qaatay mushqaayad waayahay iyo aayaddii qur-aankeed waliman jaءa bihi ximlu baciir inkastoo aayaddaasi ay tahay sharcu man qablana laakiin haddana waa la iska weheshanaya arkaanta haddaba jacaaladu waa afar siiqo caaqid camal iyo jucl siiqadu inoo imaan doontaa caaqidkuna waa caamil iyo maalig oo qofkii maalig ahaa ee wax iska lahaa iyo qofkii u shaqaynayay iyo camal waa shaqadii la qabanayay jucli oo ah mushqaayadii afartaa rugni mid walba mualifku inoo ishaari doona markii laga reebo kan dhexe ee ah caaqidka caaqidka mualifku ka booday wuxuu ihi hiya ka qowlihii sida odhahdiisa weeye man qofkii radda soo celiya aabiqii iga dhuuntay falahu kada waxaasuu leeyahay wayushtaradu waxaa la shardiyaa siiqatun siiqo siiqadaasoo tadullu tusinaysa cala alcamali shaqo tusinaysa biciwadin bedel adduunye ah lagu shaqaynayo multazamin oo dusha uu iska saaray qofkii falow camila haddaba haddii uu shaqeeyo bilaa idnin asagoo loo fasixin aw mase adina uu u fasaxo lishaksin qof oo fa camila hayru qof kale uu shaqeeyo falaa shaya lahu waxba ma leh wuxuu ku yihi jacaaladu waxa weeye sida inuu dhahoo kale qofkii addoonkii dhuuntay iisoo celiyaa intaas ugu leeyahay macnaha wuxuu u magacaabayaa abaalgud macluum ah waaya qofkii maradan ii toolaa khamiiskan ii toolaa intaas ugu leeyahay waka haddaba mualifku wuxuu ku bilaabay rukniga koobaad ee siiqada ahaa wuxuu idhi waxaa loo shardiyaa siiqo si ay u asaxdo oo qofkan jaacilka ah ee waxa weeye abaalgudka magacaabaya inuu siiqo ku dhawaaqaa siiqadaasina waa inay noqotaa siiqo tusinaysa camal inuu qof u fasaxayo shaqo inuu fasaxayo isla markaana shaqada uu ku siinayo mushqaayad uu asagu ballan qaadayo cubadkuna waa inu noqdaa cubad macluuma la ogyahay waaya haddaba qof haddii uu uu qof kale uu u shaqeeyey asagoon u fasixin ama intuu qof u dhaho ii shaqee kii uu yidhi ii shaqey mayaan ku kale uu u shaqeeyo waxba ma leh labada suuradoodba qof baa baadi ka fakatay dabeetana baadidii ka fakatay asagoon dhihin qofkii isoo soo celiyay waxaasan siinayaa ayaa qof baa baadidii u raadiyey dabeetana baadidii buu soo helay wuu u keenay ma dhihi karo baadidii maadaama kuu soo helay wax isii ama wuxuu ogaa qofkan inuu shaqadan u baahan yahy maalan gidaar loo dhiso gidaarkiibuu u dhisay ma dhihi karo gidaarkii baan kuu dhisay ken mushqaayad maadaama shaqadan aan loo dirsanin hadda taa waxaa soo gelaysa masaladan hadda ah ciyaalkan gawaarida maydhoo kale ya adoon u dirsanin <laughs> ayay gaadhigii maydhayaan mugta dabeetana dhawaan marka dada gaadhigii gal umay ku dhahayan adeer gaadhigi waa kana kuu maydhaya iska keen lacagta war adeer ana anaa kuu dirsaday marka waa la isla kadeedaya taasoo kale wax xaq uu leeyahay in mushqaayad la siiyo ma jirto laakiin qofkii hadduu ixsaan ahaan iyo gobanimo iskaga siiyo dee waa shay fiican taa waxaa la mid ah hadduu qof dhaho shaqadan ii qabo ama baadidaas haddaad ii soo celiso waxaasaad igu leedahay dabeetana ku saa ku yidhi mooya ku kalaa shaqadii qabtay oo waxaa weeye fuduuli ah wixii buu u keenay wax ma leeyahay maya male maxay asaga looma ballan qaadinba qofka lala heshiiyey maba ahayn ba asaga caqdiga lala galay waayahay wuxuu yidhi hiya jacaaladihi ka qowlihi sida odhahdiisa weeye uu dhaho man qofkii radda soo celiya aabiqii addoonkii iga dhuntay falahu kada waxaasuu leeyahay wayushradu waxaa la sardiyaa siiqatun siiqo tadullu tusinaysa cala alcamali in lagu shaqeeyo biciwadin bedel multasamin oo laisku laazimiyo oo dusha laiska saaray falow camila haddaba hadduu qofkii uu shaqeeya bilaa idnin idan la'aan ama mas'adina uu fasaxo lishaksin ruux oo fa camila hayru qof kale uu shaqeeyo falaa shaya lahu waxba ma leh walow qaala hadduu dhaho ajnabiyu nin ajnabi ah man qofkii radda soo celiya cabda zaydin zayd addoonkiisa qofkii soo celiya falahu kada waxaasuu leeyahay istaxaqahu raaddu kii soo celiya wuxuu ku yeelanayaa cala alajnabiyi ninkii ajnabiga aha ee ballanqaadka sameeyey ayuu mushqaayaddii ku yeelanayaa wain qaala hadduu dhaho qaala zaydun zayd baa wuxuu yihi man radda cabdii qofkii addoonkayga isoo soo celiya falahu kadaa waxaasuu igu leeyahay oo wakaana uu yahay kaadiba mid been sheegaya lam yastaxiqa alayhi dushiisa waxba ku mutaysan mahayo wala calaa zaydin zayd dushiisana waxba ku yeelan mahayo wuxuu ku yidhi hadduu nin ajnabi ah ajnabi lagu sheegayo wax kale ma aha waa ninkii xaqlaha ahaa nin aan ahayn wayaan ninkii baadidu ka maqnayd oo kale maalan nin aan ahayn ayaa wuxuu idhi qofkii zayd baadidiisa u soo celiyaa waxaasuu leeyahay lacagtaasuu leeyahay maalan konton dollar buu leeyahay nin baa carray oo waxawy baadidii soo raadiyey oo helay musqaayadii la ballanqaaday yaa lagu yeelanayaa ninkan ajnabigaa lagu yeelanayaa ilaa asagaa ballanqaadka sameeyey soo ma ah ninkii yani baadidu ka maqnayd asagu ma dhihin qofkii iisoo hela waxaasan siinaya ee ninkana asagu isdiray oo ninkii usoo helaa zayd baadidiisa intaasaa la siinaya hadaba asagaa ballanqaadee ha bixiyo wey musqaayaddii haddiise uu dhaho zayd baa wuxuu yidhi zayd waa ninkii baadidu ka maqnayd la soco qofkii addoonkaygii baadidaha ii soo celiya ama neefkii baadidaha iga lumay ii soo celiya waxaas wuu igu leeyahay isla markaana uu zayd ku been abuuranayo zayd maba dhihinba sidaas dabeetana nin baa baadidii soo helay ninkaa baadida soo helay mushqaayad kuma yeelanayo ninkii sidaa yidhi beenaalaha ahaa iyo zaydkii baadida waxa weeye ay ka luntay midna mushqaayad ku yeelan maayo oo sababta waa ah maxay yeelay asaga ku yeelan mahayo asaga wax muusan ballan qaado muusan dhihin qofkii baadidaa soo hela anaa waxaa siinay muusan dhihin zaydna ku yeelan mahayo oo zayd asaga waa lagu been abuurtayba wuxuusan dhihin ayaa loo saarayoo yani waxa weeye nin kale asagu ballanqaadba ma samayna zaydku marka cidu ku yeelanaya ma qofkan shaqadiisu daayac bay noqonaysaa laakiin qaadiga marka wuxuu xaq u leeyahy inuu ninkaa tacziilo edbiyo u maadaama uu dadkii ku ciyaarayo oo waxaa weye dadkii ulugeynayo wuxuu ku yidhi walaa yushtaradu lama shardiyo qabuululcaamili caamilkii inuu aqbalo waa qofkii shaqaalaha ahaaye inuu aqbalo shardi ma aha caqdigii jacaalada wa in cayano hadduu haba cayime eh wuxuu ku yidhi lama shardiyo caamilkii inuu aqbalo xataa hadduu cayanya macnaha haddii uu qof caqduljacaal kula heshiyo dho haddaad baadidayda iisoo hesho intaasaan ku siinayaa inuu qofkii usaa ku yidhi aqbalo dhaho haye anna waan aqbalo caqdigaa waan kula galay shardi maaha inuu aqbalo shardi maaha waaya mas'aladan waxay ka tahay masaa ay ku kala tegsan yihiin ijaarada iyo hee iyo jacaaladu dhowr farqi baa udhaxeeya jacaalada iyo ijaarada way isshabahaan horta waxay iska shabahaan mid kasta waxa weeye waa yani ijaaratu manfaca yani manfaca ayaa qofkan aada u adeegsanaysaa waa kow isla markaana ujuuro mushkaayad baad ku siinaysaa waa labo ciwadkuna waa macluum waa saddex saddexdaa dhinac ijaarada ijacaladu iska shabahaan afarna ku kala tegsan yihiin marka koobaad waxay ku kala tegsan yihiin ijaaradu waa caqdi laazim ah laazima weeyaan oo labada darafa laazim ka ah laakiin jacaaladu waa caqdi jaa-is o labada dhinac way ka furan labada qofba way fasakhi karaan waa farqiga koobaad farqiga labaad ijaarada waxaa loo shardiyaa in muddada la og yahay qof haddaad hawl u dirsato waa in muddo aad kula heshiisaa ama camal aad kula heshiisaa laakiin waxaa weeye jacaalada shardi maaha in muddadii la sheego farqiga saddexaad ijaarada waxaa loo shardiyaa camalku inuu yahay camal macluuma shaqada la qabanaya inay tahay shaqa muxadad oo mundabi ah haddii kale muddo in lagu qeexo wey laakiin jacaalada shaqadu majhuul bay noqon kartaa macluumna way noqon kartaa maalan qofka hadduu dhaho qofkii baadida ii soo helaa intaas igu leeyahay camalkaasi macluum mase majhuul waa camal majhuula ah. maxaa yaele baadida helitaankeedu intee leeg buu qaadan xaggee laga soo celin doonaa ma meel low mise meel fog ma maalin arrintaasi qaadan mise laba cisho mise bil bay qaadan lama garanay waa camal majhuul haddaba farqi afraad ijaarada waxaa loo shardiyaa in hal qof oo mucayan ah aad la heshiiso in qof mucayan aad la heshiiso laakiin jacaalada qof mucayanana waad la heshiin kartaa qof aan mucayan ahayn waa la heshiin karta waad dhigi kartaa maalan man radda aabiqii falahu kada qofkii addoonkaygii iga dhuuntay ama baadida ii socday waxaa sugu leeyahay marka la qofkii baadida ii socday waxaa sugu leeyahay dee qof mucayan maadan la heshiin qof kasta oo warkaaga maqlaya waxa weeye shaqadan wuu qaban karaa waaya wuxuu ku yidhi watasixu way ku asaxaysaa jacaaladii calaa camali majhuulin camal ah, majhuulun la garanayn wakada waxaa la mid a ah macluumun camal macluumoo la og fil asaxi muctamad haddaan qabanno ruknigan waa ruknigii saddexaad ruknigii saddexaad weeye kii labaadna mualifkuu ka soo boodo waa caaqidkii caaqidka waxa weeye waa qofka maaliga ah iyo qofka waxa weeye caamilka ah maaliga waxaa loo shardiyaa inuu yahay qofka jucliga ballan qaadaya inuu mulaqu tasaruf yahay inuu madax bannaan yahay oo xoolihiisu madax bannaan yahay shardi ah ilmihii yaraa iyo kii waalla iyo maxjuur bisafa intaa midna ka aseex maayo caamilkuna waxaa loo shardiya ahliyat lcamal shaqada inuu qaban karo haddaba rukniga saddexaad waa camalkii camalka jacaaladu majhuulna wuu noqon karaa macluumna wuu noqon karaa majhuul inuu noqdo horta bilaa khilaaf weeyaan oo saasaaba asal u ah jacaaladu inu camalkeedu majhuul yahay man radda aabiqii qofkii addoonkii ii soo celiya qofkii ii soo celiya baalideedii waa camal majhuula macluumna wuu noqon karaa oo inkasta oo khilaaf ku jiro qofkii gidaarkan idhisaa intaas igu leeyahay qofkii maradan ii tolaa intaas igu leeyahy waa camal macluuma ah. labadaba u tan dambe ee macluumka khilaaf baa ku jira muctabed wuxuu leeyahay haddii uu ku jacaaladii ku asaxday camalkii oo majhuulah isagoo macluumana min baabi owla inay ku asaxdo laakiin khilaaf alasax wuxuu leeyahay jacaalada ku asaxi mayso camal macluuma ah. maxaa yeelay ijaaradaan ku kaaftoomayna caqdiga ijaarada ayaa markaas naga kaafinaya camalku hadduu macluum yahay ee jacaladu waxay khaas ku tahay camalka majhuulka ah wuxuu ku yidhi wayushardu waxaa la shardiyaa kown ljucli mushqaayadda inay tahay macluuman mid la og yahay falow qaala haddaba hadduu dhaho raddahu qofkii ii soo celiyaa addoonkii ama baadidii ii celiya falahu wuxuu leeyahay mara mase urdihi waan raalla gelin doonaa fasad alcaqdu caqdiga waa fasahaadaya waliraaddi kii soo celiyana waxaa uu leeyahay markaa ujratu milihi asagoo kale mushqaayadda uu qaadanayo wuxuu ku yidhi waa rukniga afraad aljuclu rukniga afraad ee waxa wey mushqaayadda ayuu mualif halka guda gelayaa wuxuu ku yihi mushqaayadda waa jucligii waxaa shardi ah inay ahaato macluum wax la ogyahay oo la garanayo haddaba ciwadku waa inuu macluum yahay camalku laakiin macluumna wuu noqon karaa majhuulna wuu noqon karaa waa yahay ilan waa inuu maal yahay weliba maalkaas inuu macluum u yahay sida ujrada oo kale waa caqdi loo baneeyey xaajo marka ma asaxayo isagoo ciwadkii jaahil laga yahay haddaba haddii uu dhaho tusaalum alif kuu keenayaa ciwadka majhuulka ah dhaho qofkii ii soo celiyaa baadidayda wuxuu igu leeyahay maro inaan siiyo caqdigii waa fasahaadaya maxaa yaele marada maxay tahay waa qeexa marada ma shaadhba ma sarwaalba ma macawisba ma garanba ma cimaamadba waa inuu sheegaa marada waxay tahay iyo nooceeda si aan hadhow laiskugu qabsanin hadduu dhaho sidoo kale waxaan siinayaa wax raalligeliya ordiyihi waan raaligelin doonaa waan ka farxin doonaa caqdiga waa fasahadaya maxaad kaga farxin doontaa talo hadhi waa isku khilaafi doonaa dadooda hal doolar baan siinaya waan kaga farxinaya kaa yeeli maayo dee qofka waxa laga inu dhaho warnin shaqadeeda hal doolar ma dhanayne boqol doolar sii maya iyo qiri qiri kala istaago hadhow dhib ka marka waa inuu caddeeya waxa uu ku raaligelinayo haddaba hadday saasi dhacdo caqdigii waa fasahaaday baadidii hadduu soo celiyo kii waxa wey caamilka ahaa muxuu markaa yeelanayaa ila maadaama cuwadkii uu fasahaado majhuuluya marka ayadaa cuwadka majhuulka loo noqon mahaye ujratmil baa loo noqonaya ujratmil baa le bix ninkan inta uu kuu shaqaynay imise cushu shaqadan qabanaya laba cisho baadida imise cushu raadinaya laba cishu raadinaya labada cisho qofka imisu yani baadida ku raadiyaa intaasi intaas intiibuu siinaya marka ujratmilgi ayuu siinaya wayushradu waxaa la sardiya kownu ljucli mushkaayadii inay tahay macluuman mid la og yahay falow qaala haddaba haduu dhaho man radda qofkii ii socdiya baadidii falow tawan mare ayuu leeyahay oo mase urdihi waan raali gelin doonaa fasad alcaqdu caqdii waa fasahaadaya waliraadi kii socdiyana wuxuu leeyahy ujratu milihi ba yacni isagoo kale mushkaayadiisa ayaa uyuu yeelanaya walow qaala hadduu dhaho min baladi kada yacni baadida beled hebel haliga soo celiyo oo faradahu marka uu ka socdiyo min aqraba minhu meel ka soo dhow falahu marka wuxuu yeelanaya ninkii caamilka ah qisduhu wixii kaga soo hagaagaya min aljucli mushqaayadii loo ballan qaaday wuxuu ku yidhi haddii uu dhaho baadideydii waxay ku luntay meel heblaayo masaafuu sheegay maalan masaafada tuuladaas maalan inoo jirta labaatan kilomitr ayay baadideydii ku luntay neefkii iga lumay halkaa laga soo raadiyay halkaa qofka ka soo celiya waxaan siinayaa conton dollar maalan dabeetana masaafadii labaatan kilomitr meel ka sukaysa ayaaba baadidii laga helo laga soo celiyey maalan toban kilomitr meel jirta ayaa laga soo celiyey markaa qofkii caamilka ah wuxuu yeelanayaa qisduhu min aljucl masaafadaas inta ay ka dhan tahay uu sheegay wixii kaga soo hagaagaya mushqaayadda ayaa la siinaya mushqaayaddu sooma ahayn dollar waa nis haddaba niskii mushqaayadda ayuu yeelanayaa oo waxaa la siinayaa an dolar waatan soo ma ala hada aqis yani kawaaska tusaaloon wixii la mid aan uga qiyaas qaado walow qaala hadduu dhaho min beledi kadaa beled hebel baadideedii ha laga raadiyo oo halkaa laga soo celiyo oo faradahu marka uu ka soo celiyo min aqraba minhu beledkii beled ka dhowbu ka soo celiyo meeshii meel ka sukaysa falahu marka wuxuu yeelanaya qistuhu wixii kaga soo hagaagaya min aljucli mushqaayadii walow ishtaraka hadday isla wadaagaan itnaani laba qof fii raddihi waxa weeye baadidii soo celinteedii ishtarakaha waxay isla wadaagayaan fi ljucli mushkaayadii wuxuu laba qof hadday isla wadaagaan shaqadii baadigoobka baadida la goobay waxa weeye mushkaayadiina way isla yeelanayaan maalan wuxuu yidhi qofkii baadida ii soo konton dollar baan siinayaa laba nin baa baadidii isla goobay oo isla raadiyey way soo wada heleen si islaag bay qaybsanayaan waxa weye mushkaayadii maxaa yeele shaqadii isla wadaageen xataa hadday kala shaqo badnaayeen kala shaqa badnidu cibro male halkan maxaa yaele wax mundabida maaha wax la qiyaasi karoo waxaa weye mundabida ma aha wuxuu ku yihi walow iltazama haddii uu isku laazimiyo o dusha iska saaro juclan mushqaayad limucayanin qof mucayan ahana uu iskugu laazimiyo oo fashaarakahu hayruhu kaa mucayanka mid aan ahayn baa la wadaagay fi lcamali shaqadii inqasada haddii uu ujeeday icaanatahu inuu caawiyo falahu kaa mucayankaha markaa wuxuu yeelanaya kulu ljucli mushqaayadii oo idil wain qasada kaa waxaa weeye la shaqaynaya hadduu u qasday alcamala lilmaaliki maaligii inuu u shaqeeyo falilwali kii hore mucayanka markaa wuxuu yeelanayaa qisduhu waxa weeye intii kaga soo hagaagaysay shaqada walaa shaya lilmushaariki kii la wadaagayay shaqada waxba uma sugnaanin bixaalin sinaba wuxuu ku nin maaligah ah ayaa wuxuu la heshiiyey qof mucayana wuxuu hi haddaad baadideeda ii socdayso waxaan ku siinayaa boqol dollar dabeetana nin kalaabaa shaqadii la wadaagay oo la shaqeeyey waan eegaynaa ninkaa qasadkiisa iyo ujeedkiisa ninka asaga lama dirsani asagaa isdiray soo maa haddii uu qasadkiisu yahay inuu ninkan la diray ee lala heshiiyey inuu caawiyo u hi niyo adigaa lagula oo shaqadan laguu diray anna waan ku caawinayaa marka ayada ah, kii shaqada loo diray mucayanka ahaa ayaa mushkaayadoo dhan qaadanaya boqolkii doolar buu qaadanaya haddii uu ujeedkiisu yahay inuu ninkii maaliga u shaqeeyo oo qasadkiisu waxa maaligii baan u shaqaynaya anna oo asagaa iskii isku diray kii hore ayaa markaa waxaa la siinayaa intii kaga soo hagaagaysay shaqada laba nin baa shaqadii wada qabatay soo maa hadda oo baadidii wada keentay haaf buu yeelanaya marka haaf mushkaayadii ayuu yeelanaya haaf kalena waxaa haysanaya ninkii waxa weeye mushqaayadda ballan qaaday sababtoo ah marka dee shaqadii laba nin bay ku wada qabteen ninkanna waxa wey waa nin mutabarica ah. laakiin ninka wax ma la siinaya iskii isku diray maya waxba male maxaa asagana lama heshiininba asagaa isdiray soo ma marka maadaama aan wax heshiisa asaga lala gelin waxa weeye waxba male asagu mar kasta bixaalin marnaba waxba male walow iltazama haddii uu dusha iska saaro juclan mushqaayaad limucayanin qof mucayana uu iskugu laazimay oo fashaaraka uu la wadaago hayru hayrkii fi lcamali shaqadii inqasada kaa la wadaagay haddii uu ujeedo icaanatahu kan mucayanka inuu caawiyo falahu markaa kaa mucayanka wuxuu yeelanaya kulu ljucli mushqaayadoo idil wainqasada haddii uu u qasdo alcamala lilmaaliki maaligii inuu u shaqeeyo falilawali kii hore waxaa u sugnaaday markaa qistuhu wixii kaga soo hagaagayey mushqaayadii iyo yani markii walaa haya waxba uma sugnaan lmushaari la wadaagay bixaalin sinaba walikullin minhumaa mid walboo labadooda ka mid ah waa maaligii iyo caamilkiiiyo waxaa u bannaan alfasku caqdigii inuu fasakho qabla tamaami lcamali shaqadii intaysan dhammaanin ka hor fain fasakha haddaba hadduu fasakho qabla shuruuci intuusan gudogelin ka hor aw amase fasakha uu fasakho alcaamilu shaqaalihii bacda shuruuci markii uu guda galay shaqadii kadib falaa shaya lahu labadaa xaaladoodba waxba ma leh wainfasakha maaligu maaligi hadduu fasakho caqdigii jacaalada bacda shuruuci shaqaalihii markuu shaqadii guda galay kadib fa calayhi markaa waxaa lagu leeyahay ujrat mili ujrat lmili ayaa lagu leeyahay fi asaxi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi caqdigan jacaaladu waa caqdi jaa'izu arafayn ah waa caqdi furan weeye oo labada dhinacba ka furan kan maaliga iyo kan caamilkaa ah. mid walba markuu doono wuu fasakhi karaa sida caqdiga ijaarado kale ma aha caqdi laazim ah waa yahay weliba waxay fasakhi karaan qabla tamaam alcamal shaqadu intayna dhamaan lakin shaqadu mar hadday dhamaato lama fasakhi karo ilan ujeedkii dhannaa ee loo sameeyey caqdigan baaba la helay marka mushqaayadii waa waajibaysa in la bixiyo haddaba haddii uu fasakho waxa weeye maaligii ama caamilkii mucayanka ahaa caqdigii jacaalada hadduu fasakho intuusan gudogelin ka hor qofna uusan gudogelin shaqadii ma bilaabaninba maaligii baa ka baxay wuxuu war wixii aan ballan qaaday waan ka noqday oo qofkii baadideeda iisoo helaa waba siin maayo lakin wax shaqa oo bilaabatay markaa ma jiro ama caamilkii mucayanka ahaa ee lala heshiiyey baa fasakho ka baxay intuusa shaqadii bilaabay ama caamilkiibaa bacda shuruuc markuu shaqadii guda galay kadib ee maalin baalidii raadinayay ayuu niyo baalidaadii anugu waan waayey ee waan ka baxay cid kala dirso shaqadii waan ka baxay labadaa xaaladoodba ninkii caamilka ah wax mushqaayada uu leeyahay ma jirto sababtu waa maxay de horta uun shaqadii gudagelin wa iska caddahay oo ila shaqada uma bilaabinba markanuu shaqada gudagelay asaguu caqdiga uu fasakhay taana wax yeelan maayo maxaa yeelay ninkanna waxba ooma qabanin oo waxba ooma keenin oo maqsuudkiisa ooma xasilinin asaga aan caqdigii ka baxay xaggiisuu ka yimid marka waxba yeelan maayo marka ayada haddiise ninkii maaliga ahaa uu caqdigii fasakho ninkii shaqaalaha markuu shaqadii gudagalay kadib laakiin weli baadidii uusan keenin baadidii uusan soo helin laakiin uu ku dhex jiro shaqadii oo maalin laga yaabo inuu baadidii raadinayay maalin labaadiibuu fasakho wuxuu yidhi anuu caqdigii waan ka baxay marka ayada ah ujratulmitri baa waajibaysa maalintaa uu baadideeda ku jiray ee maalintaa dhan waxa weye intuu shaqadiisa o dhan ka tegey uu uh, hawdkaa iyo aygaas uu xulayay oo uu baadida raadinayay ujradeedii buu leeyahay ninkan shaqaad u dirtay maalin dhan buu shaqaynayey dee shaqadiisu daayac ma noqonaysa ujratulmitri c marka waxaa leeyahay maalintaas qofku muxuu ku shaqeeyaa intaas ku shaqeeyaa intii buu siinaya wuxuu ku yidhi walikulli minhumaa labadooda mid walboo ka mid ah walikullin mid walba oo minhumaa maaligii iyo caamilkii ka mid ah waxaa u bannaan alfasku caqdigii jacaalada inay fasakhaan qabla tamaami alcamali shaqada intayna dhammaystirmin ka hor fainfasakha haddaba hadduu fasakho qabla shuruuci intuusan shaqadii gudagelin aw amase fasakha alcaamilu caamilkii uu fasakho waxa weeye caqdigii bacda shuruuci markuu shaqadii guda galay kadib falaa shaya low waxba uma sugnaanin wain fasakha almaaliku maaligii haddii uu caqdigii fasakho bacda shuruuci shaqadii markii la guda galay kadib fa caleyhi marka waxaa ku waajibay ujrat mili ujrat lmili baa ku waajibaysa fi asaxi walilmaaliki ninkii maaliga ahaa waxaa u bannaan an yaziida mushqaayadii inuu an yaziida inuu ku daro wayanqus ama wax ka dhimo fi ljucli mushqaayadii qabla alfaraaqi shaqadii intaynay dhammaanin ka hor wafaa'idatuhu waxa weeye ziyaadadaas ama nusqaantaas wa faaidatuhu faaidadiisu waxa wey bacda shuruuci markii la galay shaqadii kadib wujuubu ujrat اlmili ujratاlmili inay waajibayso muxuu ku yihi qofka maaliga ah ee loo shaqaynayo ee caqdigan jacaalada dadka la galay yidhi qofkii baadida iisole intaasuu leeyahay waxaa u bannaan inuu mushqaayaddii wax ku daro ama wax ka dhimo intayna shaqadu dhammaanin ka hor macnaa intaa weli baadidii loo soo helin ka hor musqaayadii uu ballan qaaday haddii konton doolar ahayd waxa uu ku dari karaa uu dhihi karaa matalan toddobaatan doolar baan ka dhigay iyadoo shaqadii waxaa weeye weli aysan dhammaanin ama wuu nusqaamin karaa wuu dhihi karaa kontonkii waxbaan ka dhimay oo waxaan ka dhigay soddon waxana uu ku dari karaa waxana uu ka jari karaa xataa noocii jaa-izada uu bedeli karaa hadday lacag ahayd uu ka dhigi karaa matalan alaab kale ama wax kale uu ka dhigi karaa hadaba markii shaqada la guda galo taasi saamayn bay leedahay oo waxbaa lagu heshiiyey shaqadiina way bilaabatay marka haddii uu waxaw wax ka dhimo ama wax ku daro waxa weeye caqdigii jacaalada waxay ka dhigan tahay inuu markaa fasakhay camalkii fask inuu fasakhay kii hore inuu fasakhay heshiiskii hore ayay ka dhigan tahay marka mar hadduu fasakhayna ninkana uusan la oo usan kula heshiinin taa macnaheeda waxa wey waxaa loo wareegaya ujratulmitl waxaan dambe u magacaabay ama wax ku daro ama wax ka jaree ma shaqaynayo ujratulmitl markaa waajibaysa markii shaqada la guda gala kadib hadduu wax ka bedelo waxaa weeye jacaaladii wixii lagu heshiiyey walilmaaliki ninkii maaliga waxaa u banaan an yaziida inuu wax ku daro wayanquso wax ka dhiman filjucli mashqaayadii qabla alfaraqi shaqada intiisa dhammaanin ka hor wa faa'iidatu taa faa'idadeedu waxa wey bacda shuruuci markii laguda galo shaqadii wujuubu ujratulmitl ujratulmitl inay waajibayso walow maata alaabiqu addoonkii dhuuntay hadduu ku dhinto fii bacdi dariiqi jidka dhexdiisa aw amase haraba uu baxsado falaa shaya lilcaamili ninkii caamilkaa ah waxba male waa yahay wain raddahu hadduu soo falaysa lahu xaq uma le xabsuhu inuu xabaaso liqabdi ljucli si uu u guddoomo waa yahay wuxuu ku idhi addoon buu idhi addoonkaa qofkii ii soo celiyaa waxaasaan oo dhexda la soo wado ayuunbaa dhexda ku dhintay waa soo helay addoonkii laakiin asagoo dhexda lasoo wado ayuu dhexda ku dhintay ama neef buu ahaa neefkii waa lasoo helay baadida ahaa marka dhexda lasoo waday intaa weli ninkii lagu wareejinin oo dhexda lasoo wada ayuunbuu dhexda ku dhintay marka ayada ah ninkii caamilka ahaa mushqaayadiisa ma leeyahay maya ma leh sababtoo ah dee ninkan ooma soo celi asaga wuxuu qofkii ii soo celiyu yidhi sooma caqdigiishiisu saasuu ahaa man radda qofkii ii keeno iisoo gacangeliyaahay dee miyaa la soo gacangeliyey waxba looma keeno waaya labadaas xaalo waxba ma yeelanayo hadduu baxsadana waa un la mid hadduu baxsado addoonkii intuu soo qabtay ayuu ka baxsaday markuu dhexda wado markaana waxba yeelan maayo maxaa yeelay dee wuxuu ahaa inuu usoo gacangeliye waxa weeye ma dhihin waxa weye soo qabo un muna dhihin waaya haddaba haddii uu soo celiyo baadidii ma hayn baadida inta ujuuradiisii iyo mushqaayadiisa la siinaya maya waa inuu u gacangeliyaa ninkii baadidan iska lahaa dabeetna mushqaayadiisu ka dalbaday ma dhihi karo baadida anaa gacanta ku haynay ilaa mushqaayadii ad i ballanqaaday aad isiiso kusii nahay baadidaadi ma dhihi karo maxaa yeelay aslanba ujurada wuxuu ku mutaysanayaa markii uu dhiibo waxa weeye baadidii hadduu ka shakisan yahayna qaadiga hadhow kala saari doona qaadiga ayaa kala saari doona hadduu ka shakisan yahu ninkan malaha waa nin beenaalow kaaga bixi doonaa heshiiskii adugu baadidii u dhiib markaas horta markaad dhiibto amaad mutaysanaysaa ujradaadi ma hadduu ku siiyo mise haddun kusiin haduu kusii waa cadda hadduu kusii waayana dee waa dacweynaysa wuxuu ku yidhi wayusadaqu lmaaliku maaligii waa loogu rumaynayaa dhaartiisa idaa ankara haddii uu dafiro shardaljecli mushqaayadda shardigeeda aw mase sacyahu inuu markaa ka shaqeeyey caamilkani fii raddihi baadida soo celinteeda fain ikhtalafa hadday isku maandhaafaan fii qadri jucli mushqaayadda intay dhannayd taxaalafaa way laba dhaaranayaan masaladan mualifku kusoo gebagabeeyey baabka waxaa weeye khilaaf dhex maray maaliki iyo caamilkii labadii nin ee maaliki iyo caamilkii hadday iskhilaafaan oo waxay isku khilaafeen mushqaayaddii ninna wuxuu leeyahay waa caamilkii ee mushqaayad baad ii ballanqaaday mushqaayaddii isii baadida waa kanaan kuu soo celiye maalikun wuxuu leeya anuu wax mushqaayaduna haba yaratee ballan qaadee maba jirtaba anuu waxaa ninkii baadida iisoo celiyaa jazaahu allahu khayran baaraka allaahu fiihi waan u ducaynayaa saasaan ma dhihin lacag baan siinaya ma dhihin ninkan wuxuu leey lacag baad ballan qaadeen inaad adeer marka ayada ah waxa weeye waxaa loo rumaynaya ninkii maaliga ayaa la dhaarinayaa sidoo kale haddii uu ninkan maaligaha uu dafiray uu yidhi baadida adu maadan soo celin ayadaa iskay usoo laabatay neefka asaga iskii usoo noqday adu wax baadi ood soo heshay mama jirto sacyigiisii weyn karay shaqadiisii ninkan wuxuu le maya baadida keeno soo helay dee taa isku qabtaanna baa loo rumaynaya labada suura waxaa maaliga loogu rumaynayaa maxaa yeele alaslu cadamu shardi wa cadam radd waa qaacida alistisxaabba halkan la cuskaday alasl cadamu shardi waxaa asala inuusan mushqaayad shardin iyo asala waxaa asala cadamu radd ninkan inuusan baadida soo celin ba asala oo baadida iska marka yani labadooda midka asalka uu la jiro ayaa loo rumeeyey maadaama aynan garanayn midkii run sheegaya wاlcilmu cinda allah haddii haddaba isku khilaafaan qadr اljucl mushqaayaddu intay dhannayd maalikin wuxuu hi waxaan ballan qaaday konton dolar kana wuxuu hi waxaad ii ballan qaaday inaad boqol dolar isiinayso haddaan baadadaada ku keeno midkee loo rumaynaya marka ayada ah maaliga loo rumayn mahayo waxaa le mid kasta laba jeer ha dhaarto laba jeer ha dhaarto inuu waxaa weeye intaa uu kula heshiiyey intaa uusan kula heshiin maala maaligin wuxuu leeya waxaan kugula heshiiyey conton ee boqolkuu lama heshiin laba dhaarood buu dhaaranaya contonkana dhaar buu udhaaranaya boqolkana dhaar buu udhaaranaya caamilkana saas oo kale marka ay laba dhaartaanna ujradii baa markaa loo wareegaya ujratulmili ayaa markaa u waajibaysa ninkii caamilka ahaa wuxuu yidhi wayusadaqu lmaaliku ninkii maaligaha baa lagu rumaynayaa dhaartiisaa lagu rumaynaya ida ankara haddii uu dafiro sharda aljucli mushqaayadii inuu shardiyey aw mase sacyahu inuu ka shaqeeyey ninkan caamilka ah firadii baadida soo celinteedii fain ikhtalafaa hadday isku maandhaafaan fii qadri jucli mushqaayadda intay dhannayd taxaalafaa way laba dhaaranayaan wallahu tacaala aclam w sala allahu waslm cala nabiyina muxamed walxamdu lilaahi rabbi